laba markhaati ka yar lama aqbalo labada markhaatina rag waa inay yihiin waxay leeyihiin daahirka qur-aanka iyo aayaadkaan tiliishanaynaayo bilafdi dukuur bay ku soo arooreen inaani dawaa cadlin inaani inataani lama dhihinoo labood baa lafdu tadkiir baa laga cabiray daway cadlin dawaatay cadlin lama dhihin ilan beeraha dhadee muanadkaa markii laga hadlayey dawaatay ukulin khamطin waa kii layidhi kan daaway cadlin baa layidhi waa lafdu tadkiiriya labooda arrintaasay u daliishanayaan marka haddaba waxyaabahaas marka xuduud iyo qisaasta laga reebo jamhuurta fuqahada u badan inaan haweenka markhaatigooda la aqbalaynin asalna waxaa u ah ahar cumar laga soo wariyey radia allahu canhu waardaahu inuu markhaatigooda baabtaas in la aqbalo uu cumar diiday aarkaa cumar laga wariyey bay culummadu isku hayaan sixadiis iyo hubuudkiisa lanna waa min riwaayati saciid ibni musayib can cumar saciid ibn musayib cumar ma soo gaaro ma ka maqlay mise kama maqal baa muran badan ka taagan yahay culimmada qabta sida sheekh naasir iyo inuunan soo gaarin waxoo dhan waa daciifinayaan culimmada qaybo kaloo badanoo qaba inuu soo gaaray waxna ka maqlayna oo uu riwaayadka qaarkood leeyahay waxaan xaadiray buui khudbatahu filjaabiya meesha markuu cumar khudbaynaya uu soo wariyey waxay ku xambaarayaan inuu ka maqlay oo saxday kadib zamanu taabiciin marka la soo gaaray bay si aada isugu maandhaafeen qayb hadalkii cumar qaadata iyo qayb diida labadaba masaladan haddaba fuqahada qaarkood baa waxay soo guurinayaan inay masaladaa ijmaac tahay walaysa kadaalika masaladu masalo khilaafiya weeye qolada diiday oo laba raga keliya la aqbalayaa yidhi ee booska labadii midkood inayni min annisaa'i ma geli karaan yidhi anigu wax daliila oo nas ah oo asaxay oo muctabara umaanan arag wadarbun qaybina yuqbalu fiihi waxaa la aqbalaa shaahidaani laba rag oo markhaati ah aw rajulun wamra'ataani aw shaahidun markhaati wayamiinu lmuddaci qofkii wax sheeganaya dhaaruu ku kaba booskii markhaatigii labaad wahuwa maa kaana alqasdu minhu lmaalu wuxuu yahay tan aayaddii idaa tadaayantum bidaynin bay leeyihiin wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum laba raga fain lam yakuunaa rajulayni farajulun wamra'ataani nin iyo laba haweenaa booskii geli kara oo labadii haweenkahayd markhaatigu hal nin bay u dhigmaan baa la yidhi aayaddaa waxay ka hadlaysay xoolaha idaa tadaayantum bidaynin haddaad xoole isdayminaysaan oo kala qaadanaysaan bay ahayd markaasay waxay isku dayeen fuqahadu taasay ku khasiseen qiyaaska waxay ku diideenna bacd alaahaar bay deliishadeenoo aniga inta aan garanayo xuja ahaan uu qiyaasku ka xoog badan yahay marka qiyaasku wuxuu keenaya qiyaasku wuxuu keenayaa tan iyo tii hore inay hal qayb isku noqdaan wadarbun qaybta saddexaadna yuqbalu fiihi rajulaani baa la aqbalaa aw rajulun wamra'ataani ama nin iyo laba haweena aw arbacu niswatin ama afar dumara huwa maa laa yaطalicu calayhi اrijaalu raggu waxa aanay daalacan karin weeye zuhri baa waxaa laga wariyaa inuu yidhi sunnada waxaan ku soo gaarnay in haweenka markhaatigooda la aqbalayo waxaynan raggi ogaan karin oo dhalmadii iyo dhalmadii wax badan baa ka dhalanaya masalada dhalmada hooyadu inay umushay waxyaaba badan baa ka dhalanaya ilmaha yaa dhalay baa ka dhalan markhaatiyaa ka noqon beri caruur badan baa isbitaalkii taalle ilmahankeedii inuu yahay yaa markhaati ka noqon haween baa jooga badana waxaa kaloo ka noqoni haweenta hadday ciddo la xiriirtay inay dhashay ay umusho yaa markhaati ka noqon horta ilaan haweenta way dhihi kartaa intaasoo ilmood baan dhalay way dhihi kartaa soo ma iyadoon waxba dhalin anuu laba dhacdo baa runtii ila cajiibsanaa mid nin baa yidhi ilmaa ii dhashay caqiiqadiiiyo wanqalkii baan ka bixiyey mana jirin ilmaan dhalanin sanad kadib baa waxaan ogaaday mise sanad iyo bar kadib may sanad iyo bar kadib baan hadda isbuucan maalmaha la shalaya daraan ogaaday ilmahaan caqiiqadiisii sanad iyo bar ka hor bixiin usan jirin maba dharanba ilmahaas waxaase iga yaa badnaa ninka laba ilmoodoo mataana ay u dhasheenoo wiilana oo wanqalkiisii cunay kadibna ay caddaatay inay islaanta weligeedba ur yeelan iskubadan maanay joogin ninkaana wakti aan dheerayn bay ahayd marka qofku way iska sheegan kartaa inay dhashay oo ciddadeedii dhammaatay way sheegan kartaa yaa markhaati ka noqonay inay dhashay waa ina haweenkii ka ummiyey wahumaa laa yaalicu calayhi اrijaalu masalatu ridaac baa ka mida nuugmadu hooyadu ilmaha markay nuujinaysa ninkeediiya waa ogaan karaan tan umulaysaba walaalkeed iyo aabbaheed inay ogaadaan way dhici kartaa laakiin hooyadu markay ilmaha nuujinayso qof dumar unbaa badanaa kaag dhowaan karto daraggii cawradeeda ay ka qarsano way ka fogaan ilmahan ma nuujisay mise ma nuujinin oo baaburidaac eh, musaaharadii baaburidaac xurmadii ahayd ma soo gelaya waa baab badanaa dumarku ay ogaadaan iyo waxyaabaha lamidka gabadhii caada ma ku dhacday mise kuma dhicin oo maqaan gaartay ciddadii ay tirsanaysay caadooyinkeedii ma martay mise ma marin waa baab nisaa keliya ay ogaan karaan haddii la ysku qabsadaa gabadhani ma gabar baa mise ma aha oo dacwadu ama xaggeeda ay ka socoto ama xagga ninka ay ka socotana yaa loo diraayo soo ogaada dumar baa loo diraa ninkana way ka socon kartaa oo intuu gabar guursaday wuu ku doodi karaa anuu gabar iyadoon ahayn baa arkay gabar ma ahayn iyo waan ahaa way noqon kartaa iyaduna way ku dacwoon kartaa oo ninkan waxba iskuma hayo iyo waxbaan isku haya waan isku dacwoyn karaa yaa kala saaraya ninka cunnadiisii iyo gabadha inay bakaaradeedii jirtay yaa kala saaraya dumar baa loo dirayaa mise rag baa loo diri hadda shahaadatnisaa hala yaabina maa laa yaalicu calayhi arijaal abwaab badan oo waxaa jirta ragga uusan waxba ka ogaan karin qaybta fuqahada qaarkood waxay yidhahdeen laa tuqbalu fiiha shahaadat rijaali rag markhaatigii lama aqbalayo sababtoo maba ogaan karaba baabkaa sharcan inuu ogaado oo baadhana baab u furanba ma ahaba gabadh inay bikaaro tahay iyo umusheediiyo baabu daruuraadna wax laguma saleeyo naadira isaga baddaaba yaa u dirsaday baabun sharcan looga ogol yahay inuu dhexgalaba maaha wa xuquuq ullaahi tacaala xuquuqda ilaahay falaa tuqbalu fiiha nisaa aslanba haween lama aqbala bay yidhaahdeen waana aarkii zuhriyo fi lama aqbalayo horta fuqahada afarta iyo madaahibtu way isku raacsan yihiin xuduudda iyo qisaasta iyo xaddu zina iyo xaddu sariqiyo inaan dumarka la ogolayn laakiin sababta loo diidey bay isu qabteen sababta loo diidey bay isu qabteen qolo waxay yidhaahdeen aarkaa zuhri iyo aaaar baan deliishanaynaa wamataa kaana qowlu zuhri iyo taabici xujatan fi sharci saxaabiga isku haysteen qaarkood baa waxoogay tacliiliyo waxaan u diidnay yidhaahdeen inumayba meesha markhaatigaa ah fagaaraa laysan soo istaajin fagaaraha marka laysan soo istaajiyana qaadigu qofka markhaatigaa wejigiisa waa inuu arko oo waraysto indhihiisana fiiriyo inuu been sheegayo in kale markhaatigii waa in la qodqodaa meeshana dad badan baa joogaya qofkii dumarkay way xishoonaysaa marka xishoodkii iyo sariigtii gabadha muslimka laga rabay uma saamaxaysa say rabta inay u hadasho iyo waxyaabaha qaarkood inay taataabato baabu zinaa bay ka markhaati kacaysaa baabkaa jinsigii iyo xidhiirka gooliya rageed inay sii gasho iyadoo boqol raga taagan yihiinoo fiirsanayaan oo afkeeda la daawanayo waxay yidhaahdeen tamshi calastixiyaa'in bay ka hor imanaysaa xishoodkiisa rigtay dumar ka qaadaysaa bay yidhahdeen dumarkii xishoodkiisa rigta ka qaadaysaa in fagaaraha la istaajiyo wejiga marada hadday u dadneed laga xayuubiyo oo qaadigii iyo dadku markhaati kaca ay meeshii wada daawadaan oo hayee la yidhaahdo oo loo soo taago haddayba halkaa ragga hormartaan laga yaaba inuu socodku ka xumaaday kuftee hagaara haddii lasoo hor istaajiyo mar waxay yidhahdeen haddii sariigtii gabarnimadu ku dambaysana wayba xishoonaysaa waxba ma sheegi kartaa way iska dhexyaacaysaa hadalkiibaaba ka fakanaya oo ka qasbaya say tallaabada uga gedmanaysay oo kaleeto haddiiba lasii imtixaanana kaba daranba hadalkaa maxaad uga jeedaa la yidhaahdo waxaa kaloo dhalan bay yidhaahdeen arrin kale oo sii dhib badan iyadana haddii la qodqodo markay saa isugu yar dhexyaacdo waxaa ka soo bixi warkii meesha inuusan warkeedu isku toosnayn oosan saxnayn markuu ka soo baxda caybun wa caarun bay noqono alla tii beenta sheegtay wayaa la dhihi hadday gabadh ahaydna way seegi hadday reer ahaydna reerihii ceeb bay ku noqon wartii beenaleydahayd baa la dhihi waxyaabaha saasoo kaleetana dumarka durbo way jaaifeeyaanoo way qabtaan gabadha cirdigeeda iyo sharafteeda baa la ilaalinayaabay dheheen xishoodkeeda iyo aadaabteeda saa darteed booskan boos ku habboon meehee lama aqbalaya waxaan u niri aslanba baabka keenitaanka fagaaraha inaan xirno qoladaasaa warkoodu masalada haba yidhaahdaane aad mooddaa waxoogay gabadhaan u danaynaynaa inay uga jeedaan qoladaana waxay ka baqayeenun gabdhahu inay u qaataan iyaga insi gaara ah loo durayo lagu dan leeyahay wahiya calaa alaaati durubin xuquuqda ilaahayna iyana waa saddex qaybood kow darbun qaybi laa yuqbalu fiihi lama aqbalo aqala wax ka yar min aqalu wax ka yar min arbacatin afar qof uwa zinaa wey irsinada afar markhaati ka yar lama aqbalo afarta markhaati qur-aankaa sheegay soo maah wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhinna arbacata minkum afar idinkini ka mida lowlaa jaauu calayhi biarbacati shuhadaa afar markhaati wa darbun qaybina yuqbalu fiihi inaani labaa la aqbalayaa wahuwa maa siwa zinaa wixii ka soo harayoo min alxuduudi ah walidaalika cumuumka wastashiduu shahiideyni min rijaalikum bay soo wadagelayaan laba markhaati ah ku filan wadarbun qaybna yuqbalu fiihi waaxidun hal qof baa la aqbalayaa wahuwa hilaalu ramadaana bisha ramadaanee dhalatana waa xadiidka ibni cumare dadkaa bishii istutusoo nabigaan u imidoo markaanu sheegay buu soomay dadkan inay soomaan buu amray uu yii way cabdullahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma wa ardaahuma xuquuqdii ilaahayna saddexdaasay noqotay halkan shahaadooyin aan la aqbalin baa lagu soo gebagabeeyey baabka walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatulacma indhoolka shahaadadiisii ilaa fii khamsati mawaadica shan meelood keliya la aqbalaa almowtu qofkaa inuu geeriyooday uu markhaati kici karaa oo qofku markuu qofku taabtay u yimaado inuu dhintay iyo in kaliya nololi ku jirta uu kala garan karaa taabashu ku kala garan karaa wanasabu abtirta ku markhaati wuu ka noqon karaa oo qofkan qofka luu dhiray limaqaami shuhrati caan bay badanaa ansaabtu ma qarsoonto walmilku lmuطlaqu ninku waxaan isaga inuu leeyahay guud ahaan uu ka markhaati karaa gurigan inuu isagu dejin jiray dadkaoo ka rari jiray oo maamuli jiray oo isaga kiradaba ka qaadan jiray waxyaabahaas isagoo ku salaynaya markhaati wuu ka noqon karaa watarjamatu turjumaan markhaatiga waa noqon karaayo qof afuu yaqaano qof kale wuuga turjumi karaa oo qofkan inuu sidaa yidhi uu ku markhaati kici karaa qofku markuu turjumayey ereygan inuu macnihiisu saa yahay markhaati waa ka noqon karaa wamaa shahida bihi wuxuu goobjoog ka ahaa qabla alcama intuuna dhabeelin intaanu dhabeelin wuxuu arkayna uu ku markhaati kici karaa wa cala almadbuuti shaygii xad la xifdin kara leh oo lasoo taaban kara lehna markhaati buu ku noqon karaa wax kale maya soomaalida waxay dhaha markay nukadka samaynayaan balaayo meel baylaan ka saddex baa isa soo raacay bay yidhaahdeeno nin indhala iyo nin lugala iyo nin dhegala kii dhegalahabaa yidi bay dhaheen shan baa yeelaya se gugayuu dhegala yahay kii indhalahaabaa wuxuu yidhi wakaawan arkaa kii lagu halaana ambudnon rorog ambudnon orobno marka waxaa looga jeedaa qofku wuxuusan kariba karin baabkiisiiba aan ahayn ninin dhowrihii hebel baa meesha mara iyo waxay isku hayaan fuqahadu codka markhaati ma kaga noqon karaa qofka codkiisa uu yaqaano mise qofkii hadduusan wejigiisa arkin qof kalaa isu ekaysiin kara oo masale fuqahadeena shaaficiyada laftoodu aqwaashooda waxoogay umuran ka dhex taagan yahay weye walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatu jaarin nin soo jiidaya linafsihi naftiisa nafcan u soo jiidaya waxtar walaa daaficin canhaa mid ka riixaya dararan dhibna la aqbali maayo nin xoolaha haddii la xukumo wax ku yeelan oo qaraabadiisii iyo ciduu isagu nafaqo iyo nafci ku qabe iyo ciduu jago ka sugayo u markhaati kacayihi la yeeli maayo maxaa kaloo la yeelaya nin dhib iska riixaya ninkan xoolaa lagu haystaa se xoolaha qabin buu markhaati kaci sababtoo haddii lagu yeesho waxbuu ka bixin ninka dil khaaa lagu haystaa inuusan dilin markhaati kama noqon karo hadduu caaqiladii magta lagu yeelan lahaa uu noqonaya qaaraankeedii waayo ninka ninka qaaraan iska riixaya wey meelaad dhib iska riixaysa ama dheer soo jiidanaysa markhaatigaaga lama aqbalo hadduu ninku yahay odayna oday gudooni ha ahaado hadduu qaadigii laftiisii yahayna qaadiga laftiisa ha noqdo hadduu sheekhii magaalada yahayna wuxuu dooni ha noqdo cidduu dooni ha noqdee marday tuhmadaasi timaado sharcigu dabaqaad dadka uma kala qaadqaado <coughs> intaas waxaanu ku daynaynaa way ku gabagaboodeen kitaabu laqdiyati walbayinaat waxaa dhiman oo keliya kitaabu lcidqi iyo caawi habeen dambe iyo labada habeenee soo socota isagay su-aalihii aan dhammayn doono waxaa dhici karta hadduu habeenka hore durba noo dhamtama durba noo dhammaado ada inta iftitaaxee zubadka inaan akrinaan dhici karta marka habeen dambe maahana habeenka isniintu soo gelaysni walow kitaabka iskaga soo talagal siday fuqahadeena dhihi jireen alxaal luwatir xaalu inaan kaga dhigno markii la degayo horaa loo sii rartaa si loo ogaada kitaabku inuu bilowday walow bacda ramadaan loogu soo talagalo saaa ku dira subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilah illa anta astafiruka atuubu ilayk raxmaan raxiim الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay kitaabkii alqaadi abu shujaac abwaabtiisa kii ugu dambeeyey oo mualifku yidhi kitaabu lcidqi kitaabkan wuxuu ku saabsan yahay alcitqi xorayntii addoommada waxaynu kitaabuuljihaad ku soo marnay in masalada riqiga iyo addoonnimadu islaamku wuxuu ogol yahay ay tahay axkaamta shariicada qaybo badanna lagu saleeyey oo dadku ilaahay qurbo ay ugu dhowaanayaan haddaba cidqiga iyo xorayntu sabab kastaba ha ku timaadee axkaam iyo shuruud iyo anwaac bay leedahay jaanibkaa iyo dhinaca fiqiga ee axkaamteeda ayuu kitaabulcidqi u guntan yahay haddaba addoonka in la xoreeyo marka laysku soo uruuriyo dhowr sababood ama ilaa shan baa loo qaybin karaa sababaha keenaya in addoon la xoreeyo midi waa midda ugu muhiimsan oo qofku ilaahay istixbaaban sunno ahaan istixbaab inuu qofku qurbo ilaahay ugu dhowaanaya uu ka dhigto arrintaasoo shariicadeennu ay ka dhigtay waxyaabaha aada ka u fadli badan oo kitaabka iyo sunnaduba ay tilmaameen ilaahayna qur-aankiisa suuratulbalad oo kaleeto uu ku tilmaamay acmaasha waaweyn ee jannada lagu galaay inay ka mid tahay ama kuwa ugu muhiimsan ay ka mid tahay addoon la xoreeyo fala qtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba macnaa gidaarka jannada ka xigaayo qofku muu gudbo oo tallaabo waxyaabaha lagu gudbayo waxaa lagu soo horraysiiyey faku raqaba inuu qoor xoreeyo ayaa lagu soo horraysiiyey nabiganana calayhi salaatu wasalaam xadiidee dhowr saxaabaha ka wariyey sida ibni cabbaas camr ibni cabasa abuu hurayra iyo kayrkoodba waxa uu ku tilmaamay qofkii qof muslim a ah xoreeya gaal ma aha addoon muslima qofkii xoreeya in xubin kastoo jirkiisa ka midihii ilaahay naarta kaga xoreynaya xubinta qaabishan gacantiisa gacantaadaa ilaahay naarta kaga xoreynaya lugtiisa lugtaadaa ilaahay kaga xoreynayaa naarta saa darteed bay fadliga iyo darajada ay leedahay baa ilaahay ku tilmaamay arrin qiimo badan inay tahay sababku waa sababka koobaadee inuu qofku isagu ilaahay qurbo ugu dhowaanayo oo min baabi alistixbaabi wa sunnatiha ka dhigo sababta labaad ee keeni kartaay waynu soo marnay inay kafaaratulyamiin tahay ama kafaaratu nadri tahay oo ama kafaaratu dihaari ay tahay ama kafaaratu qatli ay tahay kafaaraad iyo nuduur baynu ku soo marnay waxaan soo marnay qofku haweentiisa hadduu yidhaahda hooyaday oo kaleetaad adiga tahay asaynu ku noqda uu doonayo in la yidhi taxriiru raqabatin mu'mina taxriiru raqabatin baa laga rabaa qoor inuu xoreeyo waxaan soo marnay oo kale qofku hadduu si qalada ah wax u dilo magtii waxaa dheer in isna taxriiru raqabatin mu'minatin laga doonayo waxaynu soo marnay qofku haddii uu dhaarto oo dhaartii uu fulin waayo in laga doonayo taxriiru raqabatin mumina raqabatin mu'minatinna qaydkaa lagu daray iyadoo kuwa kale la eegayo waxaynu soo marnay qofku nadar iyo sharar haddii uu galo oo uu ka soo bixi waayo oo fulin waayo inay kafaaradiisu kafaaratu yamiinin tahay kafaaratu yamiin saddexday ahaydna qoor la xoreeyaa ka mid ahayd asbaabahaasi waa nadar iyo kafaaraad bay yidhaahdaanoo qofku marka uu gudanaya min baabi alwaajibaat buu gudanayaa haddii uu awoodo waa camal ku waajibay ama tartiib ha ahaado sida dilka iyo dihaarka ama ha noqoto takhyiir sidaa sida kafaaratu yamiinka iyo nadarka dariiqa saddexaad ay ku timaaddaa waa xigti iyo qaraabo masaladaana waa inoo iman doontaa iyaduna oo qofku hadduu qof raximkiisii ahaa milkigiisa soo galo ama hibe iyo hadiyadha ku soo galo ama iib iyo beeca ku soo galo ama dhaxal ha ku soo galo ama qaybba qadiimaha kaga soo hagaago isagana waa xoroobayaa oo baabkeennaanu inshaa allahu tacaala ku mari doonaa waxaa kaloo ka mid ah inuu qofku si xun addoonkiisa ula dhaqmo maadaama shariicada ay amartay in si wanaagsan loola dhaqmo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi gaaraan kuwa muslimiinta ah markuu tilmaamayey ikhwaanukum khawalukum jacalahum allahu taxta aydiikum waa walaalihiin waana dad idin shaqaynaya oo ilaahay gacantiinna uu geliyey faman kaana akhuuhu taxta yadihi ninkii nin walaalkii oo muslima ah ay addoon uu noqdo falyucimhu mimaa yaakul walyulbisu mimaa yalbas ha siiya cunto ahaan waxa isaguba uu cunayo dharna ha u xidha waxa uu xirto shaqana yaanu u dirin waxaanu awoodin haddiise ay dhacdo shaqo awooddiisa ka badan aad u dirto u kaalmee ha ku kalliftaan faaciinuhu kaalmeeya saas darteed baa xusnulmucaamala iyo la dhaqan wanaag baa la amray sharciguna wuxuu reebay si qaab daran in loola dhaqmo qaabdaridu haddaba laba weeye xadkabaxa haddii loola dhaqmo haddii uun qofku gacanqaadiyo waxoogay hadal xuna uu ku yidhaahdiya ay noqotay way fiican tahay in addoonka abaalgudkiisa uu ku xadgudbay inuu xoreeyo inuu ka dhigo waana qisadii abuu mascuud nabigu uu soo maray sala allahu calayh waalihi wasalam isagoo addoon uu lahaa garaacaya gadaal buu nabigu kaga yimidoo wuxuu yidhi abuu mascuudow haddii aad ninkan maanta ka awoodiyo u awoodiyo xoog sheegatay miyaadan ogeyn ilaahay inuu adiga ka awood badan yahayo uu ku arkaya miyaadan ogeyn abuu mascuud wuxuu yidhi saaba hadday tahay rasuulka ilaahayow ninka ilaahay dartii baan u xoreeyey wuxuu nabigu yihi saa haddaadan yidhin lama sadka naaru naar iyo cadaab baa lagaaga goyn lahaa waxaa xadgudubkaysaa ku samaysay haddiise uu xadgudubku gaaro in xubnihiisa qaar ka mida ama uu gooyo ama uu harag inuu ka bixiyiyo isku dayaayay si otomaatig uu xoroobaya addoonkaas nin baa xilliga nabiga samey ala salaam la yidhaahdo zimbaaca burawx nin la yidhaahdo ba addoon uu lahaa oo wuxuu u yimid gabar addoonoo uu lahaay farax xumayn ayuu yimid arrintii intuu ka xanaaqay buu xulinka taranka ka gooye isagiina waa cararoo waa dhuntay nabigaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam ninkii halliii keena buu yidhi rawxbuu zimbaaca zimbaaca buu rawx ahaa ee waxaan samcey waa la soo waayey nabigu wuxuu yidhi idhab fa xurun xor baa teero iska tag buu yidhi addoonka haddaba mula hadduu ku sameeyo addoonku waa xoroobaya waxaa kaloo ka midoo inoo iman doonta qaababkay addoommadu ku xoroobaan inuu qofku addoon ay dad shirkad ku ahaayeen shirkadna waa lagu noqon karaaye waxaa lagu noqon karaa ama dhaxal baaba looga tegey oo qof baa ka dhintay aad dadkan dhaxalkiisa wada lahaydeen ama qof baa isku kiinsiiyeoo labadiinnan iyo saddexdiinnan aan idin siiyey addoonkaasuu yidhi ama lacagaad shirkad ku haydeen baad ku soo iibsateen waa dhici kartaa intabe haddaad qaybtaadii aad tidhaahda ani qaybteedii waan xoraynayaa ma kala haraya inta kalena wuu israacay masaladana waynoo iman doontaayo haddaad waxhaysatana intii kale adunbaa bixinoo dandhabi haddaadan xoolaba haysaninna isagaa laleeyahay inta kale soo xamaalo dadka kale xoola waxay lahan lahayn u soo celi adna xernimadaadu kala hari mayse wada xorow marka asbaabtaasoo badan baa islaamku u jeeda baa islaamku u furay in qofka addoonkii uu ku xoroobi karo walidaalika culimmadu markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan islaamku abwaabtii addoonsiga laysku addoonsan jiray ee sidii reer galbeedku intay yimaadeen ay takadaha ka dhoofin jireen dadkii oo silsilada ku xiran iyo dadkaoo beero iska abuuranaya dabinnada loo dhigtaay iyo dadka layska soo afduubee layska soo qabsadeen gaal xarbi ahayni abwaabtaa curfiga wax jiri jiray buu ahaa kaasay dadkii intay kaxaysteen oy nasabkoodii baabi'iyeen oy meelay ka soo jeedaan garan waayeen oy dhulalkii andhagarawnada iyo toneelada ku qoteen oo magaalooyinka ku horumariyeen bay haddana waxay leeyihiin xuquuqda aadamaha iyo insaankaan u doodaynaa cajiib wey reer galbeedka dhaqankooda ninkii westarenka tegay ee arkay boqortooyadii ugu addoonsi badnayd dunida maraykanka iyo ingiriiska ay ahaayeen xilliyadii dambe haddaad ingiriiska hadda london tagtaan waxa tareen magaalada isdhaafa dhulka hoostiisuu maraa dadkii afrika silsilada laga kaxiyaa lagu qoday tekada ugu weynee laga dejiyey yurub waxyaanta tekadan ingiriis ku taale liverpool la yihahdo magaalada liverpool badankiin waxaa laga yaabaa koox liverpool la yihahdo ciyaarto maqasheen tuulo yaroo inkaarta intay ku dhacday koriba weydo kobciba weyday wey in yar ma dhaafto magaalooyin ka dambeeyo dhan baa ka wada weynaaday magaalada liverpool waxay ahayd tekadu xilli dheer khaas u ah afrika dadka laga taxaabo ee silsiladaha ku xiran in laga dejiyo addoommada ah dadkii madowga ahaa markii dhulka lagu qotay ee magaalada tuneelada lagu jeexay badanaa magaalooyinka wada ingiriisku hoosta dhulka waa qodan yihiin magaalada manchester oo kaleeto dhuxul baa laga qodi jiray magaalada boqolkiiba siddeetan hoosta dhulka iyo guryahan biraa ka haya laakiin hoosta way qodan tahay oo cunan tahay magaalada london hoosteeda wada tareen baa mara tareen bannaan socda arki mayse dhulkaa waxaa lagu qoday dad madowa ah. kii waayeela waa la dili jiray waayo dawadiisii iyo kii ajiradii iyo kii waayeeley iyo kii naafa noqda iyo in la dilo irbad suraa lagu dhufan jiray waayo kharashkiisii iyo dawadiisiiya lama rabo cid wax kuma falayso intii xoogga leeyahayna waa la addooma lagu xamaalan marka dambana waa la khaarijin maraykankuna taa mid ka xun hadda madowga maraykanka jooga mid yaqaana meeluu ka yimid ma laha nin yaqaana abtirkiisiina ma laha nin yaqaana faamiligiisi iyo dadkiisii lala soo kaxeeyey maraykan lala keenayna ma laha siyaasadoodu waxay ahaan jirtay marka la keeno inta wada socota waa la kala qaadi jiray inta wada socota koox koox baa isteedyada loogu qaybin muddo markay joogaanna nin walba meel gaaraa la geynayaa si uusan meel uu ka soo jeeday iyo meeluu ku dhintay aan la ogaanin markuu caruur yeesho isaga iyo ilmihiisana waa la kala qaadayaa si caruurtii aabbahoodii meelay ka soo jeedeen uusan ugu sheegin kuwiiyo kuwa iska dhaleenna waa lakala waa la kala dhuminayaa walidaalika hadda ninka madooga maraykan haddaa waraysata afrikaa ka soo jeeda xagee ka soo jeedaa ma garanayo awgaa magaciisa muxuuha ma garanayo awgaa markii la keenay xaggee la geeye ma garanayo aabbaha xagee ku dambeeyey kuwii hore ma garanayo waa dad kas loo kala luuina eh, nasabkooda iyo abtirkooda iyo meelay ka soo jeedeen ummad la raadgoynaya wey markaas haddana waxaa lagu leeyahay xuquuqul insaanka u doodnaa xuquuqul insaanka waxaan garan waayey reergalbeedkay u doodayaan baan garan waayey xuquuqul insaan baan u doodnaayo addoonsiga ma ogolin waxaan daaraha ku dhisay soydinka maaha wixii sidaas ahaa ba haddana waxaa lagu dhihi kanaa la yeelay oo kanaa la yeelay islaamku dadkan sida ugaadha lasoo qabqabsanayo iyo dadkan xeryahooda laga soo dareerinayo iyo dadkan maraakiibta loo dhiganayo iskuulladii intay iskuulle inoo sameeyeen madaaristiiyo iskuulladii dunideenna uu ka bilaabay nablion uu ka bilaabay kii faransiiska ahaa baa waxay inoo dhigeen haddana iskuulkii dadkii iyagu taxaabeen ee silsiladahaas ku kaxaysteen bay dhaheen carab baa kaxaysatay oo carab baa addoonsataa iskuullada la ysugu dhigay bal dunida carabta taga intee in leeg bay addoomaka kaga noolyihiin addoon madowa meeluu ku noolyahay ma aragteen laakiin maraykan iyo ragga ingiriis iyo tag faransiis iyo inta madow ku noolaha addoommo ka soo jeeda tiro ma laha haddana de ninka macallin markuu kuu noqdo isaguna ku maamulo meeshuu rabanbu kuu jeedin dunida waxaa laga dhaadhiciyey carab addoommada dhoofin jirta oo buugta waxaa loo soo sawiray iskuullada loogu dhigayahay iyadoo carabi dhoofinayso isku xidxiran yihiinoo sayladanna caraba taagan yahay waa sheeko sheeko beena marka dunidu ummadda waa la dhalangadiyey sida waddankan aan joognaba muslimkii deganaa loo dhalangadiyey sidaa moogtay kristan yimaada kenya kun sideed boqol iyo dhowr iyo tobankiiba ugu horreysa nin kristan oo baadari oo xeebtan baa iska soo degay ka hor dadku muslimiin bay ahaayeen waa la nabaad guuriya dadkan laba qarni gudahood baa diintii laga dhaqay oo laga nasakhay wax wax shalay bilowday wey kiristanku maala ajnaxat lmakri alaaa cabdiramaan cabdiraxmaan xasan cabdinaka almaydaani kitaabkiisa ajnaxat lmakri alaaa akhriya magaciisa taariikhduu soo degay meesha uu ka yimid halkuu ka bilaabay kiristanba laba qarni ma dhanna intuu kiya agaalkeeda ka jiro marka waa sawiran kartaan ummaddan xoog diin lagu gelinayo xoogna lagaga ganacsanayo islaamku ma tirtirin abwaabu riqi qayb axkaamta shareicada lagu saleeyey xikmadda ku jirtay say aada ugu sahlan tahayn horaan oga soo hadlay hadda abwaabtii laakiin waasica laga dhigay adoonnimada in lagaga baxo oo yidhaa wareedhaniyow maxaad rabta waxaad rabta sheega aan gorgortanno heshiinno anigana faraha iga qaad hadduu diida ninkii odayga ahaayo maxkamadi gaartana qasab lagaga dhigayo oo laleeyahay ma diidi karti ninkaad waad iska bixin karo iyana mukaataba waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala intaa kadib wuxuu leeyahay mualifku wayasixu alcidqu xorayntu way asaxdaa min kulli maalikin qof kastoo addoon leh nin kastoo addoon milkigiisa ku jiro wuu xorayn karaa laakiin waa jaaizi itasarufi inuu ku tasarufaa ay u bannaan tahay fii milkii wuxuu isagu lahaa qof kasta oo addoon leh oo xoolihiisa inuu ku tasarufo iibiyoo bixiyo ay u bannaan tahay addoonkiisa waa xorayn karaa laakiin ilmihii sabiga ahayn xoolihiisa ku tasarufi karin majnuunkii aan tasarufka lahayn safiihii maxjuurka ahaa aan tasarufka lahayn waxba ma xorayn kara sababtoo ah xoolihiisao dhan baaban loo golayn addoon keliya ma laakiin mar haddii xooli uu ninka hadduu leeyahay xoolihiisa ku tasarufi karo ku takrifali karo wuxuu raba ka samayn karo addoonka uu leeyahayna wuu xorayn karaa ama kafaaraha ka xoreeyo amaba taqarub ilallaahi ha u xoreeyo isagoo xornimadaas ama waajib ku gudanaya ama istixbaab sunnanimo ilaahay ugu dhowaanaya taasi waa cidda wax xorayn karta wey midda labaad wayaqacu waa dhacaatay cidqigii iyo xornimadii bisariixi alcidqi erey xorayn ku cad iyo walkinaayati eray macnihiisa xambaari karo oo sarbeeba aan sarbeeb ma waxaan leeyahay kinaayada inay looga jeedi karo xorayn wax kalena noqon kara laakiin maca niyati haddii lagu daro sideedaba cuquudda iyo tasarufaadka alfaad iyo erayada mara waxay u qaybsantaa laba sariix iyo kinaaya sariixu waa ereyga ku cad een macno kale lahayd xor baa tahay waan ku xoreeyey maanta laga bilaabo addoon iima tihid erayada saasoo kaleeta hadday yimaadaan niyowma baana kanna wuxuu ka mid yahay citaaqadii iyo xorayntu saddexda kaftankoodi iyo dhabtooduba dhab wada yihiin alaaun jidduhunna jiddun wa jiddun saddex haddaad ku kaftantana waa dhab xugun sharci ahaan haddaad dhab u tihaahdana waaba dhab waxaa ka mid ahaa annikaaxu waalaaqu walcitaaqu xoraynti adoonkaaga adoo kaftamaya ama ciyaaraya war xor baa haddaad tidhaahda waa xoroobay war waan kaftamaya ma leh niyadaygama soo goy waxba kama jiro isagaan kula ciyaarayay waan iska lahaa ma ogeyn inuu ku xoroobayo waxaasoo dhan cudurdaar maaha haddaa islaanta aad tiraado waad furan tahay waan kaftamaye waan iska aamusiinayey iyo waxoogay iyadaan kula ciyaarayey niyadaygama ahayn iyo aad furtid ba lahayn iyo maanan ogeyn inay ku furmiyo waxaasoo dhan cudurdaar maaha waad furan tahay waad furan tahay mar haddaa caqligaaga qabto waan yar xanaaqsanaa iyo xanaaq yar iyo saan soo marnay citaaqana waa la mid hadday kinaaya noqoto waa eray noqon karaa xorayn macno kalena loogama jeedi karo maanta kadib anigu shaqo kuguma lihi hadda wixii ka dambeeya adigu ismaamul talaadu gacantay kugu jirtaa waxaad rabta waad yeeli kartaa erayada sidaasoo kaleetaa xoraynna waa noqon karaan macnaha waxyaabo kalena waa loo isticmaali karaa sidaas darteed haddii ay qalbigaaga ku jirta markaa xornimo inaad ugala jeeday waa xoroobay hadhow haddaan ka noqdana oo anugu markii hore saa ula dan lahay la qumanaan weydana sharcan iyo diyaanatan ninkan waa xor laakiin dacwad hadday timaadda inuu addoon yahay baa la xukumi laakiin nin xor aad addoonsanaysaa ogow aakharana dembigeedu dunuubta ugu waaweyn nin aad xor ah qofkii addoonsada wey oo waj sharciga addoonnimadiisa aanay ugu bannaanayn intaa kadib wuxuu galay duruqdii addoonku ku xoroobi lahaa waidaa actaqaa hadduu xoreeyo bacda cabdin addoon gabal ka mida oo isagu lahaa addoonka adaa wada lahaa nuskaabaa xoraa tidhi ama dad baad shirkad ku ahaydeen intaydii waa xor baa tidhi cataqa calayhi waxaa ku xoroobaya jamiicahu addoonkao dhan horta addoonkao dhan xor buu noqonayaa ma kala harayo xaaladaa hore wuxuu mualifku uga jeedaa isagu haddii uu wada leeyahay addoonka adaa lahaa ulus baan ku xoreeyey nus baan ku xoreeyey saddex meelood labaan ku xoreeyey haddii aad tidhaahdo ma kala hartee waa xoroobayaan wain actaqa hadduu xoreeyo shirkan saami iyo shirkaduu lahu u sugnaaday fii cabdin addoon addoon shirkaduu ku ahaa qaybtiisii iyo saamigiisii hadduu xoreeyana walxaal huwa ninka wa xoreynayana muusirun nin hantiya xoola haysta uu yahay saralcidqu xornimadii way ku baahaysaayo way saamaynaysaa ilaa baaqiihi intiisa kale saraa ama siraaya waxaa la yidhaahdaa waxaa loo isticmaalaa qaybta janaayaadka qofka markaad wax yeesho waa waxaa la yidhaahdaa saraaya saraaya waxaa looga jeedaa qofka nabar baad ku dhufatay nabarkii boogtiisii iyo dhaawiciisii waa sii fiday oo dhib ka weyn buu geystay waxna markii toos baad ugu dhufatay waxna nabarkiibaa dhalay oo saamayn ka dhalatay wey saameyntaasaa saraaya la yidhaahdaa saa darteed saraayatuljinaaya qofaad gacan goysay waa dhiig baxay waa dhiig baxay waa u dhintay qofaad madaxa goysay buu lamid yahay anu gacanun baan gooye haa laakiin gacantii buu u dhintayoo saraayatuljinaaya la yidhaahdaa tanna waa saraayatu lcidqi oo addoonkii haddaad qayb xoraysay qaybtii kalena xorowdee dadka kale lahaa haddaad xoolo leedahayna wa kaana calayhi dushiisa waxaa ah qiimatu nasiibi shariikihi ninka shariiggiisa ee wax la leh qiimihii intiisu ay ku fadhiday baad u dandhabaysaa addoonkii baa la qiimayn adigu boqolkiiba inta aad lahayd way xorowday inta dadka kala lahaayeen baa dandhabi xoolaad bixin addoonka welihiisiina adaa iska yeelan waayo marba haddaad albaabka furtay dadkuna xoolo kula lahaayeen xoolahoodii inay waayaan oo addoonkii gacantooda ka baxo anaa sabab u ahaa ajir baad ka heli walana waad yeelan laakiin dadkan addoonkoodii xore iyo xoolihiinni gacantiinna ha ka baxaan ma lahayn yaa sabab ugu ahaa adiga mar haddaad sabab la timaado ood qofkii sabab khasaaro u geliso dadxoonihaadaa dandabi saa darteed mas'aladani waxay ka mid tahay masaa'ilu sababi masaa'ilka la yidhaahdo qofku jinaayada uu geysto ama xoolaha dadkee uu waxyeelo laba mid bay ku timaadaa imaa isagu toos inuu waxu yeelo wa imaa sabab inuu u noqdo haddaa adigu sabab u noqoto waa dandhabi wa imaa labadaba inuu isku diro naf waa dandhabi waxay yidhaahdaan haddaad meel waddo oo la marayey adugu god ka qodo oo qof aan ogeyn oo waddada yaqiinno oo socda habeennimo godkii ku dhaco hadduu dhinto magtiisi baa lagugu leehay hadduu jabana wixii gaadhay baa lagugu leehay sababtoo ah isagu isagaa ku dhacay laakiin sababta yaa meesha wax uga qoday adigaa lagaa rabaa haddaad xoolihiisii sabab ugu noqoto xaqdarra halkan aan joogno xaqdaraad qof ku dacweysay qofku inuu kaa iska difaacay noqotay gartii buu kaa helay wixii kharash ku baxay adaa lagugu leehay sababta xoolaha inuu bixiyo yaa si dulmiya gardarra a ah qoorta ugu geliyo sabab ugu ahaa adaa sabab ugu ahaa isagoo nabadoo reerkiisa iska jooga baa dacwad beena gelisay dacwaddii murankii iyo orodkii iyo wixii kharash kaga baxay oo dhan calayka wey oo ilaa qof walba dadka intuu kharash geliyo buu iska dhaqaaqi lahaa waxaa la rabaa wax xaqdaraa inaadan innaba dadka qarash u gelinin qof baad nabar ku dhufatay nabarkii baa dhaawac gaaray dawuu u baahday wuu soo daweeyey dawadii yaa bixinaya adaa bixinaya sababta xoolaha inuu bixiyo dhaawac ku dhayo oo ku daweeyey yaa sabab u ah xoolihiisi inuu waayo sababtan yaa keenay adaa keenay maxaa rabtaa dadka intaa dhaawacdo xoolahoodiina ku baxaan inaan haddana xoolihii lagu raacanin waa masalatu sabab wey dadkan addoonkoodii inuu xoroobo alaa sabab u ahaa halkaana xoolo iyo maal bay ku waayeen adi ajir ku noqotee dee xoolahoodii waa dandhabi dandhawi xoolahoodii waa lagaa rabaa waa sida masaailka dhulalkan aan kala dhacayna ee beerihii iyo guryaha iyo gawaaridaa qofkii ka faa'idaysan lahaa guriga kiraysan lahaa ama beerta tabcan lahaa ama gaariga ku shaqaysan lahaa inuu waayayaa sabab u ahaa adigaa sabab u noqday ka dhacay oo ka hor istaagay wuxuu ka heli lahaa waa dandhabi waa xooluu heli lahaa baad ka hor istaagto oo sabab uu noqotay calayka wey marka baabu sabab waa baab mararka qaarkood ka fara badan mubaasharada iyo gacanta inaad wax la gasho adigu ninkan dadka xoolahoodii waayey iyaguna aan ku talagelin xoolahooda inay gacantooda ka baxaan aduguna aad sababta u ahayd adaa dandhabaya sara alcidqu ilaa baaqihi wa kaana calayhi waxaa ahaanaya qiimatu nasiibi shariikihi ciddii lalahayd inta ay lahayd qiimaha u dhigma baa laga qaadaya taasi waa haddii uu isagu yahay nin xoola haysta hadduu isagu qaybtiisa ilaahay dartii u xoreeyey inta kale wuxuu ku bixiyana unan haysan maxaa la samayn almadhabu intaa soo hartayna addoon buu ahaan intii uu xoreeyena way xoroobi hada huwa almadhab madhabka fuqahada shaaficiyadu halkaa wey laakiin waa madhab daciif wey madhabkaasi madhab daciifa weye waayo daahirka naskuu ka hor imanayaa naska nabigeena ala sala slam xadiidka qaybtaa hore sheegay unbaa qaybta dambana sheegay oo hadduunan qofkii waxaysanin addoonkii laba gooraba xorow dadkii xoolahoodii ninkaa looma raacan karo intuu sameeyey waa ixsaan inta kalena wuxuu ku bixiyaba ma hayo addoonkay dani ugu jirtaan u wada xoroobo waxaa la wanaadha xoolaha danka daynta dhiman dadkana iska taga lama dhihi karo ninkana waxuu siiya maba hayo waxay dantu ku jirta inuu xorooba dani ugu jirtana waa adiga u soo xamaalo u soo shaqeeyo marka la qiimeeyey tii ninkaa uu waayey adigaa bixin uma stusciya hayra mashquuqin calayhi tu nabig ala slam wey addoonkaas soo shaqee la dhihi laakiin hade la daba istaaga culays iyo cadaadis la gelin maayo oo la dhihi maayo anigu degaaban baan rabaayo intaa inaad ku keenta weeyo cagta cagta loo saara lama ogola waxaan leeyahay adna waa inaad dadaashaa haddii la rabo maxkamad baa la geyn oo dabageli waa inuu xamaalaa waa inuu soo shaqeeyaa xoolahoodii sida ugu fudud ee ugu keeni kare ugu horraysa waa inuu ugu keenaa laakiin ninkii muddaba hadduu shaqo waayo shaqo weynay addoonbaan kugu celina la dhihi maayo maalin kastabana harkiiyo jiifka loo diidi maayo ee uu soo shaqayn faitibaacu bilmacruufi waadaalu ilaahi biixsaanin qaacidada ahayd buu marayaa hayra mashquuqin calayhim saa nabigu yihi calayh isalaatu wasalaam taasi waa baabkii atabciid aan ku niriyo way ku xoroobaan qaraabadiina waata waman malaka qofkii milkiya waaxidan mid oo min waalidihi ciddii isaga dhashay ah ow mawluudihi waxuu dhalay ah cataqa calayhi waa ku xoroobayaa halkan fuqahada shaaficiyadu waxay leeyihiin usuushiiyo furuucdu isma yeelan karaan adugu dadkii ku dhalay ma yeelan kartid aabbaha iyo hooyada awowgaa iyo ayeyda haba sii koreeyaan hadday rabaan waxaadan kaloodan yeelan karin wixii aad dhashay iyo waxay sii dhaleen ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdaane waa walad iyo waalidkii isma milkihi karaan fuqahada shaaficiyadu halkaasay istaageen laakiin walaaluhu way isyeelan karaan bay dhaheen inay walaaluhu isyeelan karaanna madhab daciifa weeye taa waa madhabka laakiin daliilka naska marka la yidhaahdo waa daciif dadka raximka ah ee maanta rag iyo dumar ah hadday yihiin aan isguursan karin ee maxaarimtaa isma milkii karaan hadduu si qasaba ama khiyaarkaa milkigaaga ku soo galo otomaatic toos buu xorobayaa nabigaana yidhi calayh salaatu wasalaam hadii xasan saxiixoo samurata bnu jundub laga wariyey kayrkii man malaka daa raximi maxramin fahuwa xurun ninkii milkiye gacanta u galo daa raximi maxramin qaraabo aan guurkiinnu xalaal isu ahayni fahuwa xurun xor weeye xore uma baahna saa darteed walaalaha ma milkihi kartid waxay dhaleenna ma milkihi kartid wiil iyo gabartoonan adeer iyo abti aad u tahay waxaadan milkihi karin adeeradaa iyo eedooyinka waxaadan milkiyi karin habaryartaa iyo abtiga waxaadan milkiyi karin aabbahaa habaryartii iyo abtigii iyo aabbahaa adeerkii iyo eeddadii usuushaa halka hadday kaa soo galaan ma milkiyi kartid laakiin ilma abti ilma adeer waad milkiyi kartaa adugu waa muxale ille waa isguursan kartaan oo gurkiinna isu bannaane man malaka daa raximin maxramin fa xurun xadiidka cumuumkiisa oo fuqahada xanafiyada iyo maali xanaabiladu ay qabaan baa ka saxiixsan madhabka shaaficiyada leh walaalihii iyo dad raxim isu ah baa ismilkiyi karaay madhab daciifa wey saa darteed qaraabtinimadaana qofku waa ku xorooba oo haddii sidaa laysu milkiyo milkigaa waxaynu nidhi ama biikhtiyaarika ha noqdo ama bikayri ikhtiyaarika khiyaar la-aan qasab ku milki wax badan maan fiqhi soo wadnay qofku xoolo isaga oon rabin qasab ma ku yeelan karaa qof xor ah oo baaliq ah oo caaqil ah bilaa khiyaar qasab xoola ma ku milkii karaa nacam haa laakiin qofkii ii sheegi lahaa baa idinka rabaa soo iska farfadhidaanu meesha tusaalaheedaa idinka rabaa mid ka badane waa isfiirfiiriseen ayib anaa anaa idiin sheegi marka aabbahabaa dhintay xoolaha dhaxalka ama khiyaarkaaba inaad yeelato khiyaar muu leedaha anu aabbahabaa dhintay wax dhaxal qaadan aduu kaa tegey xoolaha banaan ma dayici kartaa ma kaga tegi kartaa adi khiyaarka miyaa minaad bilkido saa darteed ikraahan waad qasab baad ku bilkii kartaa ku milkihaysaa xoolahaasi hadday dayacdo nin xoolo iyo maal dayacay baa tah xoolaha dhaxalka kugu soo galaay hadhow waad sadaqaysan kartaa war idinku qaybsada dad kale waad dhihi kartaa waa sadaqa kuu baxday oo xoolahaagii ood sadaqaysatay wey markaad tirahda anu walaalayaal uma baahniye idinkaa yaryar ee qaybsada <laughs> ama aabbahay anugu dhaxal uma baahniye masaajidka ha lagu daro haddaad tidhaahdo waa sadaqa aad aabbaha ku sadaqaysatay ka sadaqaysatay wey waa xoola kuwa ood bixisay waayo xooluhu maba dhacda sideedaba milki khaasa inay ku jiraan iyo milki caama inay galaan maahane xoolo aan cidiba lahayn maal milki ku jiray laa ilaa milkin uma baxaan ama baytulmaal baa yeesha ama masaalix caamaa yeelata ama qof shaksi a yeesha min milkin ilaa milkin wey aabbaha markay ka baxeen qofka dhaxalkiisa lahayd ciddii dhaxalka lahayd bay toosu gashay walidaalika kharashaadka marka laga bixiyo xataa duqi wuxuu dardaarmay iyagaa idin la weydiin somaa soo wixii ulud ka badan oo maxaa loo weydiiyey way yeesheen si otomaatigay u yeesheen xoolaha agoontaasoo lama dhaha markaaba ilmo yaryar hadday yihiin ama ku jiraan saa darteed saa darteed waxaan idhi ama qasab xoolahan ku yeelo addoonka ama khiyaarka ku yeelo faslun wاlwalaau min xuquuqi اlcidqi wa xukmuhu xukmu tacsiibi cinda cadami masaladani addoon baa la xoreeyey addoonkii markaad xoraysa ama ilaahay baad qurbatan ugu dhowaatay ama waajibaadkii kafaaraadkii iyo nuduurtaad ku bixisay ama addoonkiibaaba intii aad wax yeeshay buu addoonkii lilmuhlati u xoroobay ama cidqigii siraayaday gashay saraayatulcidqi bay gashay addoonkaa welihiisa yaa iska leh wala maxaa la yidhaahdaa waluhu waa laba qaybood walaau cidqin wa walaau xilfin innaga walaau cidqine de addoommo maynaan aqooneen walaau xilfinkaan naqaanaa walaau xilfinku waa ninka soomaalidu sheegadka ay tirada wey kutubta taraajimta markaa akhridaanna waa midaad in badan ku arkaysaan fulaan ibnu fulaan alfulaaniyi mawlaahum reer hebel mawlaahum sheegan jiray wey welihiina ilaa iyo hadda xayaatadan xataa aadamahan hormaray sheeganayaay sheegadkii waa un sidii nin reer la degan oo dhigiya qaaraanka la wadaaga oo dhimasho dagaal la wadaaga oo wax iyaga la wadaaga magac ahaanna u sheegta dhalasho ahaanna aan ahayn balwalaa walaa xilfiga la yidhahdaa hadda qolyaheennan wistereenka maraykan ilaa australia wa tegey ee baasaboor maraykan iyo kanadiyaan iyo yurubiyaanba wataa ku leh soo waa sheegad sooma sheegadkii laga laga faani jiray waagi hore ceebta ahaa baa hadda lagu faanaya adduunka ninkii nool maxaa aragti kuu laaba sheegad lagu faanayo ama loo kala baxsanayo intaa maxaabuufis loo kala cararayaa sheegadnimaa loo cararayaa sheegad loo kala baxsado laysugu hambaliyeeyo laysugu faanoo laysku qadariyona de ninkii sheegad caayi jiray oo hadda way taagan tahay indhahaa ku arag albiriطaaniyi mawlaahum alamriikiyi mawlaahum baa inugu badan hadda alkiiniyi mawlaahumna ku dar iska mawlaahum mahad mawlaahumta sidaasoo kaleeta ah alwalaau xilfan balea ninka dadka la dhaqmay qofkaad kaas waa lagu dhaxli karaa mararka qaarkood marba wax lagu dhaxlaa baa soo islaamay dadkoodii oo gaaluu isaga soo tegey ninbaa ilaahay sabab uga dhigay islaamka walaa buu ku yeelanayaa haddiiba reerkii intuu iska dhex dego oo reerkii la xidhiido oo carruura iyagii uu dhex joogo xoolo ka dhinto ninka ayaa dhexlaya dadkii soo islaamiyey baa welihiisii iska leh reerkii maanta hadduu waxgeysto caaqila ahaan qaaraanka xambaari lahaa reerkii haddii la dulmiyo maanta uu gurman lahaaye uu ka tirsanaa ba hadduusan qaraabiya raxiim kale oo dhaxla lahayn bay dhexalkiisa leeyihiin walahanna waa sidoo kaleeto ninka aada xoraysay abaal dheeraadaad ku leedahay weligu waa abaalkii marka abaalkii iyo galladii waxay keeni in haddii berri xoola uu ka dhinto cid dadkiisii oo dhaxashana la waayo adu dhaxalkiisa aada yeelato haddiise dhiig iyo dan uu gala khaaa ah, cid xigta oo qaraabaana la waayana de waxaa lii alurmu bilurmi hadda adigu dheeftiisa lahayd dhibkiisana waa inaad xambaartaa sidii ninkii kula dhashay baad u xambaari dhibkiisi iyo caaqiradii dusha kaaga fuuli waluhu haddaba waa qofkii xuquuq inaad isku yeelataan isna uu gargaar kugu yeesho adna haddii uu dheef ka tago dheeftii aad yeelata weeye alwalaau liman actaqa wey ninkii xoreeyey baa walahaas iska leh walwalaau waluhu min xuquuqi اlcidqi xuquuqda xoraynta lagu yeeshuu ka mid yahay nabigana calayh salaatu wasalaam xilligiisii buu wuxuu ku yidhi gabadhii ahayd caaisho markay xoreynaysay fa inama alwalaau liman ctaqa qofka qofka xoreeyey baa welihiisi iska leh wa xukmuhuna xukmu tacsiibi casabadii qaraabada ahayd ee ragga ahayd casaba binafsi weeye bay lamid tahay cinda cadamihi casabo marka la waayey xigto marka la waayana sidii nin ragood isu xigtaan baad isu dhaxlaysaan casabadu waa laba saddex qaybood waynu soo marnay baabulfaraa'id casaba binafsi dhammaantood waa rag ilaa qofka dumarka ah ee walaha qofkay xoraysayne maahane walidaalika saaxib raxbiya waad xusuusataa maanfilaya inuu dhihi jiray walaysa fi nisaa'i turan casaba ila alatii manat bi raqaba haweenka casaba binafsi weeye ma leh ilaa midda walaaha leh ee wax xoraysamay ila alatii manat galladaysatay bicitqi raqaba adoon xoraysay u qaadana casaba biاlgayri casaba maca algayr ma ahane casaba binafsi buu ka hadlayaa mualifku raximah اllahu tacaala haddii qaraabadiisii la waaye xigto adigaa xigta u noqonoo booskii buuxin wey nabiguna ala slam mar kale waa kii yihi alwalaau luxmatun ka luxmati nasabi waa hilib isugu kii yaalla qofka sida hilibka dhalashada oo kale wey xadiidkaa maxaa ka dhashay dhalashada ma la iibin karaa qofkan walaalkaaad wada dhalateen wada dhalashadii qof kale intaad ku wareejisay ma ka iibin kartaa ma siin kartaayo hadiyad wada dhalashadii mau bixin kartaa walahuna waa sidoo kale cidna kuma wareejin kartid cidna uma hibeyn kartid cidna kama iibin kartid walidaalika wuxuu yidhi mualifku wayantaqilu lwalaau welihii waa guuraa can ilmuctiqi qofkii wax xoreeyey haddii uu dhinto ila dukuuri dadka laboodka iyo ragga min casabatihi qaraabadiisa raggaa kala dhaxla oo casaba binafsi weeye casaba binafsina dumartii wax horaysay keligeed baa kaga jirta wixii dhaxal hadday gashaay dumarku casaba binafsidaa waxba kuma laha se iyagii casabadii xigtadii u kala leeyihiin dhaxalka walaha wa tartiibu lcasabaati kala horraysiintooduna filwalaa'i walaha dhexalkiisa ka tartiibihim fi lirti dhaxalkii kale say u kala horreeyeen bay u kala horeynayaan walaa yajuusu marka ma banaana baycu walaa'i walaa hibatihi wala in la iibiyo iyo in la bixiyo hibo loo bixiyo midna ma banaana nabigaana reebay ba calayhi salaatu wasalaam uu yidhi nahaa can bayci lwalaa'i wa can hibatihi in la gado oo lacag baan kaa qaadanoo weli hebel qaada la yidhaahdo iyo hadiyad baan kuu siiyey in la yidhaahdo midna ma asaxdoo baail wey warkaasi faslun baabkana waa baab kaleo abwaabu taqarubi waalqurbati ila allaahi bicitqi riqaabi wey faslun fasalkana waa baab kale oo baabta addoommada lagu xoreeyo ah oo ilaa xad ka yar duwan xorayntii istixbaabka ahayd ee qofku inta uu nool yahay ilaahay ugu dhowaanayay waxaa la yidhaha baabu tadbiiri ama faslu tadbiir addoonka inaad dib dhigto xornimadiisiiyo aad ka dhigta marka aad dhimato hadduu kaa dambeeya inuu xoroobo oo aad tiraahdo haddii aan dhinta xor baa tahay waman qaala ninkii yidhaahda licabdihi addoonkiisii idaa midtu haddii aan dhinto fa anta xurun baa tahay fa huwa addoonkaa mudabbarun mid la gadaal mariyey oo la dhigay weeye yactiqu wuxuu xoroobaa bacda wafaatihi markuu dhinto kadib min uluihi ulusulmaal buu ka xoroobaa halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ku sheegay masale masalatu tadbiir la yidhaahdo waana masalo sharcigeenu uu jideeyey min baab in dadka la xoray xoraynta la jeclaysiinayo ilaahay inugu dhowaadaan masaladanna waa masalo runtii qofka addoonka lihi si-aada ah laga yaaba inay u taabato addoonkan markaad dhinta xor baa tahay macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay inta aad nooshahayna ah, manfacadii addoonnimada waad ku qabi hadday adeegsi tahay hadday hawl tahay hadday khidmad tahay wixii manfaco aad ku qabi lahayd ma waayey sidoo manfacadaadi waad ku qabtaa marka aad dhimatana ajri iyo qurbo ilaahay aada ugu dhowaatay iyo darajaad aakhiru ku noqon markasoo labadiiba adduunkiiyo aakhiradiiba waxaad isugu geysaa weeye addoonkii mudabbar inaad ka dhigto adduunyadiina intifaacsatay intaad noolayd markaad dhimatayna aakhiro kaa daba xorowyo ajirkaagii baad heli adduunkana addoonnimada intaad ku noolayd addoonnimadiisii waxba iska bedeli maayo waman qaala licabdihi marka ninkii ku yidhaahda idaa midtu fa anta xurun haddii aad dhinta xor baa tahay fa huwa mudabbarun addoonka waa mid la dib dhigay xornimadiisii yactiqu wuu xoroobaa bacda wafaatihi markuu dhinta kadib min uluihi buu ka xoroobaa uluska waxay uga jeedaan xilliga ama caafimaad qab ama xanuunsanow waxa xoolahaagii intaad noolayd milkigaaga ku jiray marka aad dhimatana qurbo iyo sadaqa kuu noqonayaay auluثu wاuluثu kaiiru wey xoolahaaga ulu wasiyu gelayaa sababtoo a ah markii uu leeyahay markaan dhinto xor baa tahay inta uu nool yahay buu milkigiisa xaqiiqiga ku jiraa marka uu dhintaay xoolihii oo dhan otomaatic way wareegayaan waxaan sharcigu ninka uga soo reebay xoolaha leh oon ka wareegaynin milkigii oo baabu sadaqaad iyo ajri u geli karaaye waa ulukii wasiyadee saddex meelood meel aha oo nabigu sacd ibnu waqaas ku yidhaha auluثu wauluثu kaiiru addoonkii haddaba intaas unbay noqon haddaba haddii uu ulukii noqdo wuu xoroobi hadduu ulu ka batana oo uludku nuskiibuu u dhigmaa asaxu اlaqwaali waxaa weeye sidii addoonkii gabalka la xoreeyey inta kale soo xamaal lalahaa buu noqonayaa inta kale isagaa soo xamaali ilaa ninkii sababku inuu xoreeye ahaa maanta xoole lama weydiin karo xamaal iyo aas buu galay isagoo noolan waxaysanin baaba layidhi xamaali oo xoolihii dadka inta baaqigaa ah soo celi qiimaha haddiiba ninkii xabaaliya god galay isagunbaa xamaalkii marka labaad laga rabaa haddii uu addoommo badan uu lahaa oo dhammaantood ku yidhaahdo haddaan dhinto xor baa tihiin oo ay ulud ka bataan wixii uluulud u dhigmaa la aadin waa loo qorituuri qoradii uludkii inay noqdaan qorituurku u baxaa xoroobi inta kalena xeradii addoommaday geli oo baabulqurca lagu kala saari wayajuusu lahu ninkii addoonkan lahaa waxaa u bannaan an yabiicahu inuu gado fii xaali xayaatihi inta uu nool yahay waa iibin karaa wayabtulu tadbiiruhu dibdhigiisiina markaa waa burayaa sidii addoonkii saafida ahaabuu ugu tasarufi karaa waxase ay dardaarankaa soconayaa tadbiirkiihi haddii uu milkigiisa ku sii jiro inta uu ka dhimanayo inta ka horeeya hadduu dad siiyo bixiyo ama uu iibiyo waan ku xoreeye markaan dhintadii waa ka noqday ninkii isagiina dad kalaa yeeshay xilliga aad dhimanayso addoonka milkigaaga kuma jiro waxaa milkigaaga ku jirinna ma xorayn kartid mana dardaarmi kartid inay sidaas tahay waana qowlka madhabka saxiixa ah ee madaahibta culimmada waluu fuqahada qaar ay arrintaa diideen laakiin diidadu waa daciif oo sidan madhabka ah baa saxiix oo raajixa ah waayo xilligii nabig alai slam nin baa nin addoonkiisii aha wuxuu ku yidhi haddaan dhinto xor baa tahay ninkii baa dayn lagu yeeshay xoolo uu dayntii isaga bixiyuu waayey nabigaa dacwadii loo keenay waxa uu ku calaacalay xoolo aan ku bixiyo melihi addoonkaasna ee dee markaan dhintay xor baa tahay baan idhi nabigu wuxuu yidhi hadalkaagaasi waxba reebi maayo aniga ha la ii keeno waa loo keenay waryaa iga iibsanaya buu yidhi nin nucayb bni cabdilaahi layihahdaa ka iibsaday haddaba addoonkii la dibdhigay haddii xilligii nabigabaa la iibiyey nabiguna sala allahu alayh alih wasalam uu iibiyey in la iibin karaad ka garatay wadaadkii ku yidhahda lama iibin karana warkaaga dheg jala qusiin maaya ku dheh nabigaaba yidhi sal ly slam marka masaladan waa masaa'ilkai shaaficiyadu kaga xoog bateen masaailkii kale ay dhinaco laad ugu rideen waxaa kaloo tusaya oo fuqahada shaaficiyadu yidhahdeen mas'aladaasi waa ijmaacu saxaaba waxaa la yidhi bal noo fasira ijmaacu saxaaba say ku noqotay waxay yidhaahdeen laba labadaba way dhacday caaisha iyo xafsa ummahaati ilmu'miniin laba dhacdaa ka sugan mid caaishay ka sugan tahayoo addoonay lahayd bee waxay ku tidhi gabaray haddaan dhinto xor baa tahay gabadhii baa caaishaha cimrigeedii ku dheeraaday waxay jeclaysatay caaisho durba inay dhimato